la yidhahdaa salaatu ahli lkamaal dadka kamaal kaamilka dhammayska tiran salaadoodii wey shuruudo gaaray leedahay cid waliba iskama tukan karto cid gaara ayuunbaa tukan karta cid gaara ayuun baanay ku waajibta haddaba dadkay ku waajibayso toddoba shardi buu sheekhu u dhigay islaamnimo de taa salaadihii kaley kala mid tahay qaangaarkana salaadihii kale kala mid tahay caqligana salaadihii kale iyay kala mid tahay muxuu raaciyey waalxuriyatu xornimo salaadihii kale xorriyada miyaa loo shardiyi jiray looma shardin jirin salaada jumcadu addoonkuma waajibto qof kasta oo qaangaar ahaa oo caqli lahay salaaduhu ay ku waajibi jireen haddaynu nidhaahno jumca kumay waajibin maxaa ku waajibaya duhur baa ku waajibaysa marka adoonkii markaynu idhahno jumca kumay waajibin maxaa ku waajibay duhur baa ku waajibay waa inuu lab yahay maxaa meeshaa ku baxay dhadigii ama dumarkii kuma waajibayso salaada jumcadu maxaa ku waajibay markaa duhur baa ku waajibay walistiiaan qofku inuu muwaain yahay dadkii magaalada inuu yahay waxaa ku baxaya qofkii musaafirka ahaa jumca kuma waajibaya waxaa ku waajibaya duhur baa ku waajibaysa ereyga istiiaan looma shardiyo si salaada jumcadu u waajibto laakiin waxaa jira wax la yidhaahdo ahlulwujuub dadkii jumcadu ay ku waajibaysay iyo wax loo yaqaano ahl alinciqaad dadkii ay ku guntamaysay la tirsanayay waxaa jira dad jumcuhu uu ku waajibay laakiin aan la tirsanayn markaa waajibada jumcuhu ay waajibayso waxaa loo shardiyaa halka sheekhu alistiiaan uu yihi aliqaama qofku inaanu musaafir ahayn baa la shardiyaa si salaaddu u waajibtee istiiaan lama shardiyo istiiaan waxaa la shardiyayaa marka aynu afartan baa loo shardiyi doonaa jumcada e afartankii markaynu tirinayno iqaamada ku kaaftoomi mayno waxaynu eegi istiaanka shardigaasaynu eegi oo qofka afartankuba waa inay mustawiniin yihiin baynu oran mustawin iyo muqiim way kala duwan yihin muqiim waxaa loogala jeedaa in qof aan musaafir ahayn mustawinku laakiin waa kasii fog yahayo waa inuu dadkii magaalada yahay muqiim waxaa noqon kara qof shaqo u yimid oo meesha ka shaqaysa kolkay shaqadiisu dhamaatana iska noqonay dee dadkii magaalada maaha arday baa noqon kara muqiim meesha wax ka baranaya markuu cilmigii bartana halkiisii u noqonay kaasi muxuu yahay waa muqiim afar cishiyo wax ka badan inuu joogo qofkii ku talagalay waxaa la odhanayaa muqiim baa la odhanaya qofkii inuu meeshan deganaado oo booska halkuu degan yahay ay halkan ahaato aan meel kale uga socon kaana maxaa la odhanayaa mustawin waa dadkii magaalada marka si jumcadu ay u waajibto qofku waa inuu muqiim yahay oo musaafir ahay istiaanka waxa markaa lagu bedelaya marka xaggii wujuubka waajibnimada laga hadlayo iqaamadii marka qofkii ardayga ahaa ee meeshan wax ka baranay ee muddada joogay iyo kii shaqada u yimid ee afar cishiya wax ka badan joogay ama kii cidba soo booqday ee doonaya inuu bil la joogo ama afar cisho wax ka badan inuu la joogo doonayey kuwaasi waa muqiimiin sidaa daraaddeed salaadii jumcadu way ku waajibaysa salaadii jumcadu way ku waajibaysa salaadiina qasrin maayaan salaadihii kale salaadana jamcin maayaan dadkii caadigaa ah bay kala mid yihiin keliya mustawiniin baanay ahayn oo marka afartankii salaada jumcaha la tirinayo tirada ma gelayaan marka dadkan hadaba aynu nidhi jumcadu kumay waajibin sida caruurtii addoommihii dumarkii kuwii xanuunsanayey iyo musaafiriintii muqiimiintana haddaa doonto raaciyo hadday u yimaadaan dadkii jumcada oogayey ee jumcadu ay ka ansaxaysay ay ku waajibaysay ee ahlul inciqaadka ahaa hadday u yimaadaan oy la tukadaan markaad wixii aan caqliga lahayn meesha ka saartiyo wixii aan muslin ahayn kuwaas inta salaadi kamabay ansaxayni intooda kale hadday ku xidhaan way ka ansixi dumarkii hadday raggii la tukadaan salaadii jumcada jumcay tukano way u ansixi dadkii mustawiniinta ahaa ee magaalada deganaa hadday ku xidhaan salaadii jumcada oy la tukadaan way u asixi caruurtii waa saas oo kale mus kuwii markaa xanuunsanayey iyagu mar hadday mustawiniin yihiin baa la yidhi keligood baabay jumco oogi karaan hadday badan yihiin laakiin dumarkii keligood jumce ma oogi karaan keligood jumce ma oogi karaan addoommihiina keligood jumce ma oogi karaan musaafiriintuna hadduu doono safarkoodu haba gaabnaade eh keligood jumca ma oogi karaan dadka qaarkood ba maalinta jumca intay is urursadaan oy meelahaa u baxaan iska soo tukado jumcadana halkoodaa ku tukada intay meelaha miyiyada u baxaan taasi markaa salaad jumco noqon mayso dad musaafiriinihii jumco ma oogi karaan laakiin waxay la tukan karaan dadkii mustawiniinta aha ee magaalada deganaa hadday magaalo safar ku yihiin hadday la tukadaan dee ka ansaxaysaa sida dumarkiiba hadday la tukadaan ay uga ansaxayso wa sharaa'iu ficliha halaaatun shuruudaha in jumcadii la oogo loo shardiyaa waa saddex jumcada samaynteedii ama oogideedii sharaai iqaama iqaamat ljumca jumcadii in la oogo shuruudaha u yaallaa waa saddex buu yidhi o an yakuuna اbaladu misra aw qaryata beledkiiyo dhulka lagu oogayaa inuu yahay magaalo weyn ama tuulo yani meel waxa weeye magaalo ah ama tuulo dhismayaalle ah iyuunbaa salaadan lagu tukadaa meel kale laguma tukado miyi laguma tukado haddii baadiyaha loo baxo ama dadkii baadiyahu ay is urursadaan salaad jumcaynu tukanaynaa ka asixi mayso magaalun baa lagu tukadaa nabigu alayhi salaatu wasalaam waa bixi jiray jumcana muu tukan jirin markuu meelaha u baxo intaasoo jee intaasoo eh, eh, muddo maqnaan jiray bilo mararka qaarkood maqnaan jiray jumcana ma tukan jirin markaa meel banaan ama midya jumca laguma oogo oo laguma tukado reer guuraagu jumco tukan maayaan xataa kuwii degaanka ahaa sida beeloqodatadii iyo kuwii noocaa ahaa haddii guryahoodu aanay dhismayaal ahayn ee kuwii la furfuranayee lala guurayay ay yihiin taandhooyin iyo buulal iyo waxaa haddii ay yihiin aqal soomaaligii oo aanay wax dhisan ahayn waxaa dhisane ama dhagax ha noqdo ama sarab iyo markaa waxa weeye looxba ha noqdo ama jiingad ha noqdo dhismo wixii ah unbaa la tirsan meeshii haddaanay dhismayaal lahayn meeshaasi magaalo maaha tuulana maaha jumco laguma oogi karo markaa waa in meeshii ay magaalo weyn tahay ama ay tuulo tahay wa an yakuuna alcadadu arbaciina min ahli اljumuca dadka halkaa degeni waa inay afartan yihiin ugu yaraan afartan raga oo dadkii jumcadu ku waajibaysaya afartan ragii ugu yaraan waa inay meeshaa degan yihiin salaadana ay soo xaadiraan afartan raga waxaa markaa la doonayaa inay raggaasi dee shuruudii yeeshaan qaangaadh waxa weeye miyir qaba axraar ah xor ah inta ugu yar ee waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam la tukaday ee la og yahayna inta tirada ugu yar ee lagu tukaday waa afartan nin oo dadkii magaaladaas markaa waa in afartankii la helo an yakuuna alcadadu arbaciina waa inuu tiradu ay afartan tahay min ahli اljumuca weliba afartankaasi dadkii jumcada hadday dumar yimaadaan la tirsan maayo hadday caruuri timaado la tirsan maayo musaafir hadduu ku jiro la tirsan maayo kii xanuunsanaya isaga waa la tirsanayaabanu muqiim hadduu ku jiro kii meesha cilmiga usoo doontay ama shaqada u yimid laakiin aan dadka magaalada ahayneen meeshan inuu ku noolaado ku talagelin kaana la tirsan maayo dadkii magaaladunbaa la tirsanaya afartankaa waa in la wa an yakuuna alwaqtu baaqiyan waa in waqtiguna uu baaqi yahayoo waqtigii uu joogo haddii waqtigii duhurku baxo waqtigii duhurku hadduu baxo salaadu jumca lama tukano waxaa la tukadaa waa duhur un jumcadu qalla male waxaa halkaa kaaga soo baxaysa salaadan jumcadu inaanay qallo lahayn oo lama qalleeyo hadday qalo noqoto waxay isu bedelaysaa uun salaad duhur fain kharaja alwaqtu waqtigu hadduu baxo aw cudimat ishuruudu ama shuruuddiiba la waayo sulliyat duhuran duhur un baa la tukan waktigiibaa baxay weli hadii la doono salaadaba ha lagu jiro iyadoo salaaddii lagu jiro hadduu waktigu baxo baa haddii shuruuddii la waayo magaaladiiba afartan nin oo dadkii salaaddu ay ku waajibaysa ma degana oo mustawdiniin uma aha halkaa duhur un baa laga tukan ama meeshiiba magaalo ma aha duhur un baa la tukan sidoo kale haddii afartankii ay meesha degan yihiin laakiin aanay wada imanin afartankii magaalada waa degan yihin iyo wax ka badanba waa la sugay masaajidkii afartanba waa iman waaye waa la sugayaa baa la yidhi culamadu waa la sugayaa ilaa inta waktigii salaada loo baqanayo marka cabsiya ay timaado laga baqa in waktigii salaadu baxo ayaa waxaa la tukanayaa duhur markaasaa duhurkii la tukanaya laakiin inta ka horeysa duhurkii la tukan maayo ilan qofkii magaaladii maadaama afartan nin iyo wax ka badani degan yihiin jumca waajibay marka iyadoo jumca waajib tahay duhur in la layska tukado ansixi mayso laakiin marka laga quusto inay yimaadaan ee waktigii salaaddu inuu baxana laga cabsado iyaa duhur layska tukanay wa faraa'iduhaa halaaatun arkaanta ama faraaidda shuruuddii ba halkan ugala jeedaa shuruudda ay leedahay salaadani waa saddex iyaga laftooda markaa in sharaaidii hore un lagu daba qabto iday ku fiicnayd khubataani laba khubadood oo yaquumu fiihimaa khaiibku uu sarajoog ku khudbadaynayo laba khudbadood baa lagaba maarmaana salaadan jumcado shuruuddeedii kamida markaa saddexdan uu faraaidda ku daray waxaynu ku daraynaa uun haraaidii un baynu ku daraynaa shuruudihii un bay kamid yihiin laba khubadood oo yaquumu fiihimaa sarajoog lagu khudbadaynayo khaiibku uu sarajoog ku khudbaynayo laba khudbadood haddii hal khudbad un la khudbeeyo salaadii asixi mayso mararka qaarkood baa dhici karta inuu khaiibku isilaawo oo xabadii horun ku dheeraado marka dambena isilaan waa tii dambe oo nebigii intu ku saliyo saxaabadii u duceeyun iska soo dow salaadii sidaa lagu galo salaadaasi asixi mayso waa in laba khudbadood la helo labadii khudbadood waa inuu sarajoog ku khudbadeeyo hadduu karayo hadduu xanuunsanayo ama dee uu lugala yahay fadhi ku khudbadayn karaya laakiin hadduu awoodu leeyahay inuu istaago waa inuu sarajoog ku khudbeeyo wa baynahuma labada khudbadood dhexdooda waa inuu fadhiisto si aanay khudbad qura u wada noqonin waa inuu fadhi udhexaysiiyo isna waa waajib wa an tusallaa rakcatayni waa in la tukado laba ragcadood oo fii jamaacatin jamac lagu tukanayo waa in laba ragcadood la tukado waa laba ragcadood salaadani waana in jamac lagu tukado oo jamac la-aan salaadani ma asaxdo jamac la-aan salaadani ma asaxdo intaasi markaa shuruuddeedii weeyi lagu oogaye salaadani ay ku asaxaysay wa hay-aatuhaa sunayaasheedu arbacu khisaalin afar arimood weeyi alguslu maydhi wa tandiifu ljasadi jidhka oo la nadiifiyo wa lubsu athiyaabi lbiidi in dhar cadcad lasoo xidho oo fiicfiican nadiifa wa akhdu dufuri cidyaha oo layska guro waiibu in lasoo cadristo oo cadar laysa soo mariyo waxaasoo dhamina waa sunayaashii wayustaxabu waxaa kale oo la jeclaystaayo wanaagsan alinsaatu in la aamusnaado oo loo dheg raariciyo fii xaali lkhubati marka khudbaddu ay socoto in la aamuso oo aan la hadal oo wax kale lagu mashquulin yaa wanaagsan oo sunaa ah. shaafici waa sunna buu yihi qowlkiisa jadiidka laakiin culamadu waxay u badan yihin inay waajib tahay inay waajib tahay iyay culamadu u badan oo macnaheedu yahay waa la dembaabaya haddii la hadlo haddii la hadlo waa la dembaabaya markaa saddexda madhab ee kalaba iyo shaafici laftiisu hadalkiisi qowlkiisii hore ba waa sidaa laakiin aakhirkii sheekhu wuxuu ku tegey oo u arkay waajibnimadaasi inaan arinkeedu adkayn ee ay sunna un tahay oo dadkii hadalku uu markaa arin foolxun uu yahay laakiin aan lagu dambaabeyn calaa ayati xaal in qofku aada isu ilaaliyo oo aan la hadhadal marka khudbadu socoto iyaa muhiim waman dakala kii soo galay walimaamu yakhtubu imaamkoo khudbaynaya sallaa ragcatayni laba ragcadood buu tukan khafiifatayni oo fudud uma yejlisu kadibna wuu fadhiisani iyadoo khudbadii socoto haddaad masaajidka soo gasho haddii masaajid lagu tukanayo wey ilan salaadan jumcada wa inagu umaynaa shariin in masjid lagu tukano masjid in lagu tukadaa shardi maa banaan baa lagu tukan karaa gurina waa lagu tukan karaa haddii shuruudii kale la helo haddii haddaba meesha lagu tukanaya ay masjid tahay markaad soo gasho khudbadii oo socota taxiyatulmasjidkiibaa tukan waad soo gaabin laakiin faslu wa salaatu lciidayni sunatu muakadatu labadii ciidood salaadoodu iyaduna waa sunno la adkeeyey oo yay sunno u tahay lijamiic nnaas likulli ahli sala waxla wixii ahlu salaad ahaa oo dhan bay u tahay in jamac lagu tukadaana waa sunni kii aan jamca soo gaadhin keligiibuu tukan karaa kii miyi joogay baadihiisuu ku tukanaya dumarkii guryahooda way ku tukan karaan inay dadka muslimiintaa u yimaadaan ay la tukadaanna waa u fiicanta wa salaatu lciidayni sunatun sunno weeyi muakadatun la adkeeyey cidina marka ayaani ka tegin xataa iman kari waaye jamcu dee gurigiisaa ku tukada isagoo qaabku u tukanaya qaabkan loo tukanaya dadku ay u tukanayaan ayuunbuu kaa keligii tukanayaan u tukanaya wahiya waxa weeye ragcataani laba ragcadood yukabiru fi lulaa ta hore uu takbiiranayo sabcan toddoba goor siwa takbiirat lixraam oo aanay ku jirin tii xidhashadu markuu xidho allahu akbar iyuu todoba kale allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar odhanaya waxaana fiican markaa inuu inyar inyar inyar udhexaysiiyo tii koowaad markuu allahu akbar yidhaahdo wuxuu akriyaya ducaa istiftaax wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalard markuu dhammeeyo ayuu haddana odhanayaa allahu akbar tii toddobadii buu bilaabaya tii koobaad in yar buu aamusayaa subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha illa allahu akbar hadduu dana hoos hau yidhaahdo haddana allahu akbar tii labaad sidii oo kale haddana in yar buu aamusayo adkaar hoosta ka akhrisanaya tii saddexaad tii afraad tii shanaad tii lixaad tii toddobaad markuu tii toddobaad akriyo ayuu deetana acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim hoosu odhanaya bismi اllaahi الraxmaan الraxiimtiina wuu la jahraya alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin marka ducaa istiftaaxi iyo acuudu billahi min ashayطan rajimti maxaa udhaxaynaya toddobada takbiirood baa udhaxaynaya wa fi thaaniyati talabaadna khamsan shan jeer buu wuxuu odhan iyadana allahu akbar siwaa takbiirat اlqiyaam oo aanay ku jirin allahu abar ti lagu soo kacayey ragcaddii labaad oo kooaad markuu ka soo kacayo so allahu abar kusoo kici maayo taa tirin maayo han kalaa la doonaya allahu abar allahu abar allahu abar ana gacmahana kor buu qaadaya dhammaantood wayakhubu wuu khubadayn bacdaha salaada ciidda dabadeed khubatayn laba khudbadood laba khudbadood baa la jeedin labadaa khudbadood salaada way ka dambaynayaan kama horeynaya kama horeynayaano imaamku markuu yimaado markiiba inuu salaada galaa la doonaya isagu wax kale inu ku mashuula maaha kolba haddii imaamku yimid isagu wuxuu ku mashuuli salaadiibuu ku mashuulay wayakhubu wuxuu khudbadayn bacdaha salaada markuu tukado khudbatayni laba khudbadood oo labadii khudbadood jimcahoo kale ah yukabiru fi lulaa laakiin ta ugu horeysa waxay kaga duwan tahay yukabiru fi ulaa khudbada hore wuxuu takbiirani tiscan sagaal jeer ayuu bilowga takbiiran allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kadib deetana ama in alxamda lilahi wa fi aaniyai khudbada labaadna sabcan toddoba goor ayuu allahu akbar odhanaya maxaa yeelay shicaarka ciiddu takbiirta shicaarka ciiddu waa takbiirta wa yukabiru markaa toddobadaas iyo sagaalkaasi waa bilowga laakiin khudbadda dhexdeeda lafteeda takbiirta wuu iska badsanay wa takbiiran qofkii min guruubi shamsi laga bilaabo qorax dhaca min laylatilciidi habeenka ciidda marka qoraxdii ka horreysay ay dhacdo oo habeenkii ciidda la gaadho ilaa an yadkula alimaamu fi salaati ilaa imaamku uu salaada xidhanayo habeenkii ciidda markii qoraxdu ay dhacdo habeenkii ciiddee la soo gaaro ciiddii qofku ama gurigiisa ha joogo ama suuqa ha joogo ama masjid ha joog wuu iska takbiiran allahu akbar allahu akbar allahu akbar cod dheer kor buu qaado allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd isagoo waddada iska maraya isagoo gurigiisa jooga waa habeenka ciidda o dhan ilaa subaxa ciidda ilaa imaamku uu salaada gelayo ilaa an yadkhula imaamu fi sala imaamkii markuu allahu akbar yidhaa ee salaadii ciidda xidho iyaa taa joojin ti aad wadooyinka ku qaadaysay markaasaad joojin waa labada ciidoodba marka ciidulaadxadii iyo ciidulfidridii labadiiba mid walba habeenkeedoo dhan waa takbiiran subaxana waa takbiiran imaamku markuu salaadii galo iyaad joojin takbiirtii wayukabiru qofku wuu takbiiran min guruubi shamsi qorax dhaca laga bilaabo min laylatilciidi habeenkii ciidda ayuu maarata waxa weeyaan markii qoraxdu ay dhacdo iyuu takbiiran ilaa an yadkula alimaamu ilaa imaamku uu gelayo fi salaati salaadii wa fi ladxaa wayukabiru fi ladxaa ciiduladxadii iyadu waxbay la gaar tahayoo wuu takbiiran khalfa salawaati salaadaha kadib almafruudaati ee faralkaa min subxi yowmi waa beriga maalinta carafa ila casri ilaa salaada casr min aakhiri ayaami tashriiqi ee ayaamu tashriiqa maalmaha la yidhaaha ee saddexda ah kii ugu dambeeyey takbiirkan waxaa la yidhahdaa atakbiir almuqayad kii horena atakbiir lmursal kii hore mursal baa la yidhahyo salaad kuma xidhneen meel kastood joogto waad iska takbiiran waa habeenka ciidoo kana takbiir muqayada baa la yidhahda salaaduhu ku xidhan yahay markaad salaaddii tukato kadib qaadi markaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd ama allahu akbaru kabiira walxamdu lilaahi kaiira wasubxaana allahi bukratan waasiila ama siiqala siiqadii adigu aad jeclaato tu kale adigu alifato aad samaysato takbiir kale ood adigu isu geysato alifato way banaan taa laakiin la soo wariyey saxaabadii iyo laga soo guuriyey iyaa wanaagsan taas haddaba waa goorma waxay ka bilaabmaysaa waa beriga subaxa carafa sagaalka bisha dulxija ee maalinta carafo sooman salaada subax marka la tukado hadda iminka tii dhaweyda ina soo martay waan ayaga iyo hargeysa masjid quroo takbiirinaya lama arkay waxaad moodaa maalinta ciidda u wada sugayaan subaxa markan ay dadkii subaxi iyagoo soomanba soo waabariisana salaada subax la tukado iyo takbiirtu bilaabmaysa markaasa allahu abarta la qaadaya salaadii subax marka la tukado allahu abarta waa in la qaado tii duhur waa saas oo kale tii casr tii maqrib tii cishaai tii subaxee ciidda waa la qaadi iyadana takbiirta ilaa way socon maalintii ciidda oo maalinta tobnaada maalintii ciidda ku xigtay koob iyo tobnaadkii labiyo tobnaadkii saddex iyo tobnaadkii oo ayaamu tashriiqa u dambaysaya casarkeeda marka la joogo ayaa markaa iyadana la qaadayo taas u dambay markaa imise maalmood wey shan maalmood maalinkii carafa oo bishuu sagaal ahayd maalinkii ciidoo bishuu toban ahayd iyo saddexdii ka dambeeyo ilaa saddex iyo tobanka shantaa maalmoodba shanta salaadoodba shantaa maalmood shantoodii salaadood waxaa inaga maqnaanaya uun maqribkii iyo cishaaigii maalinta carafadee habeenkii ka horreyey salaada subax baa soo bilaabaya moogta labadaasunbaa inaga maqnaanaya markaa shan labaatan salaadood bay noo noqon lahaayeene labadaa ka jar saddex iyo salaadood baa la doonaya saddex iyo salaadood yaa la doonayaa in takbiirtii la qaado waa aan xaajiga ahayn kii xaajiga ahaa ee ku jiray isagu maalintan carafo weli xajkiibuu ku jiraayo labeyk allahuma labeykdiibuu qaadaya oo isagu inalama haysto takbiirta inagaa qaaday isagu laakiin wuxuu ku mashquulsan yahay talbiyadii labeyk allahuma labeykdiibuu qaadaya isagu maalinta carafo oo dhan subaxa ciiddana weli labeyk allahuma labeyk buu subaxii ciiddu marka uu uu tukado waa ka xaggaa iyo dhagax tuurkii soo dhaqaaqaya qoraxdii markay soo baxdee dhagaxa tuurashd tuurashadiisa uu bilaabo markaasaa labayk allahuma labayk ugu dambaysa deetana salaaddii kusoo xigtay maxay noqonaysaa duhurkii duhurkiibu takbiirta inala qaadaya marka xaajiga qofkii xaajiga ahaa duhurkii baynu iskaga soo iskaga soo dhacayn halkaasaynu iskaga soo dhacayna isaga oo halkaasu isagu takbiirtii ka bilaabo waanu inala dhamaysan halkaa marka maxaa ka soo baxay ciidulfirigii isagu ma laha takbiirkan muqayadkaa oo waxba la qaadi maayo wejhi waxaa jira culamada madhabka qaarkood ay sheegeen oo ay yidhahdeen mayane salaada ee habeenka ciidda iyo salaada cishaai iyo salaada subax ee maalinta ciidda saddexdaa ayaa la qaadayaa takbiirta waana ta imika camalkeenu uu ku shaqeeyo inta badan masaajidadeenu way qaadaan takbiirta imaamu nawowina raximah llahu tacaala kutubta qaar waabuu ku rajaxay oo iyadu ka dhigay kitaabkiisa adkaarta markaa dhib ma laha iyadana haddii camalkii saasuu yahay walow aad mooddo kutubta madhabku inay u badan tahay inaanu waxba mashruuc ahayne kii maaragtay mursalka ahaa ee aan salaadaha ku xidhnayn uun la qaadayo haddaba halkan wuxuu yihi khalfa salawaati almafruudaat salaadaha faralka ah markii la tukado ayaa takbiirtan la qaadaya ama jamac ku tuko ama guriga ku tuko dumarkii guriga ku tukanayay laftoodu takbiirta way qaadaya ma aha masaajidkoo keliya kii jamcu dhaafe keligii tukaday wuu qaadaya kii qalleeyey intay salaadda waktigeediba dhaaftay qalleeyey wuu qaadaya weliba madhabku waxa weeye salaadaha faralkaa arrintani kuma gaar ah xataa haddaad sunno tukato takbiirtii waad qaadaysa markaad ataa suno tukato takbiirtii waad qaadaysa wa fi adaa ciidulaضxada khalfa salawaati buu takbiiro salaadaha dabadood salaadihii almafruudaati faralka ahaa kuwii sunuhuna madhabku waa inay lamid yihiin min subxi yowmi carafata carafo subxeeda laga bilaabo ila casri ilaa laga gaaro casarka min aakhiri ayaami tashriiqi maalinkii u dambeeyey ayaamu tashriiq oo saddex iyo tobanka faslu wasalaatlkusuufi salaadii kusuufku sunatu sunno weeyi suno la adkeeyey wey shaafici qofna uma ruksaynayo inuu ka tegaba buleey u adkaynaya arrinkeeda in aada loogu dadaalo weeye cadeedmadoobaadka iyo dayaxmadoobaadka salaadooda in aada loogu dadaalo wey oo salaatulkusuufi dayaxmadoobaadka iyo qoraxmadoobaadka salaadoodii sunnatun sunna weeyi muakadatun la adkeeyey fain faatat hadday ku dhaafto lam tuqda lama qaleeyo salaadaha faralka haday ku dhaafaan maxaa la sameeya waa la wixii aan jumcada kamid ahayn jumcada iyada duhur baa la qaleynaya waan soo sheeg salaadaha sunnaha ah, iyaguna hadday ku dhaaf hadday wakti leeyihiin wixii wakti lahaa haday ku dhaafaan maxaa la sameeya waa la qaleeya wixii wakti lahaa wati wakti ku soo gelaya waktina ku baxayey iyagu haday ku dhaafaan waa la aleeya laakiin wixii sabab lahaa aan wakti lahayn sabab unbay leeyihin aan wakti ahayn sida cadeed madoobaatay dayax madoobaaday masjid la soo galay kuwaasi dawaatul asbaab baa la kuwaa sababta leh iyaga lama qaleeyo markaa salaaddii kusuufku fain faatad hadday ku dhaafto waa salaad sabab leh salaad waktile may ahayne lam tuqda lama qaleeyo wayusallii wuu tukan likusuufi shamsi qoraxdu markay madoobaato wakhusuufilqamari dayxu hadduu madoobaado labadaba wuu u tukan ragcatayni laba ragcadood buu tukanayaa fii kulli ragcatin qiyaamaani laba ragcadoodoo kastaba ragcad kastaba fii kulli ragcatin ragcad walba qiyaamaani laba sara joog bay leedahay yutiilu lqiraa'ata fiihimaa qiraaadana uu dheerayn ragcad waliba laba qiyaam bay leedahay oo markii allahu abar lelaa la xidho ee ducaaulstiftaaxii la akriyo faatixadii baa la akriyi quraan aan baa haddana la akriyi dheer waa la rukuuci rukuuc dheer waa la soo kiciyo faatixadii baa hadana la akriyi marka faatixadii la akriyo ayaa haddana qur-aan kale la akriyi faatixadana lagama tegi karo haddii laga tago ma soconayso ma ansaxayso ta dambana waa saasoo kale ragcadda dambana waa saasoo kale marka qur walbana rukuuc baa ka dambay fii kulli ragcatin ragcad walba qiyaamaani laba sara joog oo yuiilu qira'ata fiihima uu qur-aan akhriska dheeraynayo ayaa ku jira wa rukuucaani laba rukuuc baa ku jira yuiilu tasbiixa fiihima oo iyagana subxaana rabbi alcaiimta uu dheeraynayo iyo marat tasbiixaadka kaleba laba rukuucoodoo la dheeraynayo iyaa ragcad walba ku jira duuna sujuudi sujuudda iyada la dheerayn maayo kuma jirta sujuudi maada sujuudi way ku jirtaa oo ragcad walba labadeedii sujuudood waa la doonayaay laakiin la dheerayn maayo buu yihi oo madhabka qaar baa yihi sujuudda lama dheeraynayo oo axaadiistii ku soo aroortay qaarkeed iyaanay ku arag inuu sujuudda nebigu dheereeyey calayhi salaatu wasalaam laakiin riwaayaad kale oo xadiidku ay leeyihiin bay ku sugan tahay inuu nebigu sujuudahana dheereeyey sidaa daraaddeed culamada madhabku waxay rajaxeen in sujuudana la dheeraynayo sida musanifku uu yihi culamada madhabka qaar un baa laakiin sida loo badan yahay mada rajaxay waa in sujuudahana la dheeraynayo marka rukuucihina waa la dheerayn sujuudihiina waa la dheerayn wayakhtubu wuu khudbadayn bacdaha salaadan kusuufka markuu tukado khudbatayni laba khudbadood buu khudbadayni sidii ciidoo kale maxaa yeele nebigu salaam uu khudbadeeyey wayusiru hoos buu qur-aanka u akriyay fii kusuufi shamsi hadday cadeedu madoobaato markay cadeedu madoobaato hoos baa qur-aanka loo akriyay wayajharu qur-aankii wuu la jahri oo kor baa loo qaadi fii khusuufi اlqamari haddii dayaxu madoobaado haddii dayax madoobaad loo tukanayo qiraacada kor baa loo qaadaya haddii cadeed qur loo akriyaya maxaa saa loogu kala qaaday axaadiistii nebiga ka timid yaa saxaabadii saxabada laga so weri waa waxay leeyiin nebigu qur-aanka lamuu ama waxba lagama maqal qaarkoodna waxay leeyiin nebigu la jahray marka culammadii madhabku qiyaas bay ku kala saareenoo waxaa la yidhi dayixu goormuu madoobaadaa habeen salaada habeenkuna waa jahriyo oo de loo qaadaa marka haddii dayx madoobado kor loo akriyo cadaaduna waxay madoobaataa waa maalinimo salaadaha maalintuna waa siri duhurkii iyo casarkii marka iyaduna ha mid noqoto oo sirigaa iska noqoto axaadiistii siriga kusoo aroortayna halkaa ha lagu fasiro kuwi jahriga kusoo aroorayna dayaxa ha lagu fasiro faslu wasalaatu listisqaai masnuunatun salaadii roobdoontu iyaduna sunne wey salaadii iyaduna waa sunne fayamuruhum limaamu imaamkii wuxuu farayaa dadkii bitawbati inay toobad keenaan markii abaari dhacdo iyaa salaadan roobdoonta la tukanaya abaartaasi ama halkaa laga tukanaya ha ka jirto ama meel kale dad kaloo muslimiinaba ha hayso khasab ma aha kuwan roobdoonta tukanayaa iyagu inay abaar abaari haysaa khasab maaha haddii dad muslimiina oo meel kale jooga abaari ku dhacdo inaguna aynu barwaaqaysannahay waynu tukan in ilaahay uu iyagana roobka siiyo iyaguna ha inaguna waynu tukanoo ilaahay baynu u bari markaa markii ilaahay subxaanahu watacaala roob la weydiisanayo salaadaasaa la sunneeyaa banaankaana loo baxayaa lagu soo tukanayaa wa salaatulistiqaai salaadii markaa roobdoontu masnuunatun mid la suneeyey weeyi fayamuruhum limaam imaamkaa dadkii wuxuu farayaa bitawbati inay toobad keenaan oo dembiyada ay ka toobad keenaan maxaa yeelay dee roobka laynoo waa dembi aynu samaynay uun dembiyadeenna ayuunbaa keenay in ilaahay subxaanahu watacaala inagu ciqaabo abaarta iyo waxyaalaha kaleba wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum marka toobad keenaan la odhanayo dambiyada ha laga baxo wsadaqati ha la sadaqaysto wاlkhuruuji min almadaalim waxyaalihii dadka lagu dulmay ha laga beri noqdo ha laga baxo kii guri dhacay gurigii iska dhiibo kiradii intii uu ku jirayna ha bixiyo kii gaari dhacay gaarigii ha celiyo intii uu haystay kiradiisiina ha bixiyo wixii soo gaarayna ha magdhabo kii xoola dhacay xoolihii ha celiyo qof kasta oo dulmi ku jiray dulmigii inuu ka baxo yaa laysfari si ilaahay raxmaadkiisa u shubo wa musaalaxati alacdaai dadkii wax u dhexeeyeen ee iscolaadinaya muslimiinta ahaa inay iyaguna heshiiyaan iyaa la fari kuwii is haystay caloolxuma udhexaysay inay iyaguna ay islaaxiyaan wixii udhexeeyey ay heshiiyaan iyaa la fari wa siyaami alaaati ayaamin soomna waa laysfari in saddex maalmood la soomo imaam shaafici iyadana wuu jeclaystay dadkii iga horhoreeyey aimadii iga horreysay waan wanaagsanayn qaarkood baa dadka inay fareen la iga soo sheegay buu yihi waana arrin fiican oo de waa cibaada uuno cibaadadiina waxay keensanaysaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka addoomihiisa u naxariisto marka in saddex maalmood intaan la bixin saddex maalmood oo ka horeeya horta in la soomo wa siyaami alaaati ayaamin saddex maalmood la soomo uma yakruju bihim kadib buu imaamku saari dadkii fi yowmi araabici maalinkii afraad ee marka markay saddex isho soomaan maalinkii afraadna way soomayaan deetana iyagiioo sooman maalintii afraadna iyaa la soo baxaya marka uma yakruju bihim bihim imaamkii wuu saari dadkii fi lyowmi araabici afraad ay siyaaman iyagoo sooman fii iyaabi bidlatin dhar markaa liidasho dharkeed ama shaqo dharkeed dhar shaqo bidladu waxa weeye waa waa mihnadii iyo shaqadii qofka ee la liidaya weliba hooseysay maa ninkii xafiiska fadhiyay maaragtay dharka kaawadeysan soo xidhanayay laakiin dharkii lagu shaqaynayay ee iska liitay qofka xamaalka hadduu doona xidhanayay dharkii iska liitay baa lasoo xidhan waxaa la doonayaa in ilaahay subxaanahu watacaala la isu dhuldhigo fii iyaabi bidlatin baa lagu soo bixi shaqo markaa liidata dharkeed wastikaanatin khushuu iyo ilaahay subxaanahu watacaala oo laysu dhuldhigo ayaa lagu soo bixi wa tadarucin isdullayn iyadoo ilaahay subxaanahu watacaala laysu dulaynayo ayaa lasoo bixi wayusalii bihi markaasuu imaamku tukini dadkii rakcatayni laba ragcadood ka salaatilciidi oo sidii ka salaatilciidayn oo salaaddii labada ciidood oo kalea laba ragcadood baa la tukan labadaa ragcadood siday noqonayaan salaaddii ciidaynu hadda soo arkayni markaa markii la yimaado allahu abar ti koobaad baa la iman ducaa istiftaaxi toddoba takbiirood baa lagu xigsay markaasaa qiraadiina ku xigi tii dambana markaa kadib baa markaa khudbadiina ay noqonaysaa uma yakhubu bacdahumaa wuxuu markaa khudbadayni salaada kadib laakiin intaas hadduu khudbadda halkaa horreysiiyo halkan way asaxaysaa baa la oo la mid maaha ciiddi ciidda hadduu khudbadda horreysiiyo ma asaxayso khudbaddu ma asaxayso salaaddu waa iska asixiy laakiin khudbaddu khudbad ansaxday oo sunnihii xasilisay noqon mayso halkan hadduu khudbadda horreysiiyo nabigaa laga soo wariyayo way iska ansixi bay yihahdeen culamada madhabku lakin sidii fiicnayd iyuu khilaafay oo inuu khudbaddana dambeysiiye sidii ciidda ayaa wanaagsan uma yakhubu bacdahumaa salaad labadii ragcadood dabadood yuu khudbadayni wa yuxawilu wuu bedeli ridaaahu gu min yamiinihi midigtiibu ka soo qaadi ilaa shimaali xagga bidix buu usoo bedeli duu sidaa uhuwanaa kii midigta saaraa bidixduu saari kii bidixda saaraana midigtuu saari waa markuu khudbadda ku jiro khudbaddii koowaad markuu dhammeeyo ee khudbaddii labaad uu bilaabo ee waxoogaa uu khudbadeeyo ayuu xagga qiblada u jeedsan isagoo ducaynaya qiblada markaa uu jeedsanayo ayuu go'ana kala bedelaya halkaa wy waa khudbada labaad markii in yar ay socoto ayaa la jeedsanayaa xagga qiblada loo jeedsanayaa markaas ayuu bedelayaa go-a waxaa la bedelayaa markaa waa wixii qofku de sida uhuwanaa wixii la xidhnaa la bedeli maayo sida khamiiskii dee maaragtay iyo xataa koofiyada qaarkood waa laga ya cumaamadii dhaqaajinad arkeysa waxba wixii sidaa loo huwanaa unbaa la doonaya in la bedelo wixii aanad huwanayn waxba bedeli mayse wixii la huwanaa unbaa la bedeli nabiga iyo saxaabadu cumaamada way odhan jireen cumaamadihi inay bedeleenna lama sheegin wa yuxawilu ridaahu gu-iisiibuu bedeli min yamiinihi ilaa shimaalihi midigtiisiibuu ka bedeli oo bidixda ayuu bedeli ayuu u bedeli darafkii midigta saaraa wa min shimaalihi ilaa yamiinihi midig bidixdiisiina uu kasoo bedeli kii saaraayo midigtiisa ayuu keeni wayajcalu wuxuu ka dhigi aclaahu xaggiisii hoose asfalahu midka hooseeya aggiisii sare wayajcalu wuxuu ka dhigi aclaahu xaggiisii sare asfalahu midka hooseeya wa asfalahu xaggiisii hoosena aclaahu xagga sare marka ke sheekh muslixo maamud deetana waa igu weyn sidaas markay tahay dhinacani waa waa kaasoo waa bidixdii xaggiisana ayaana xigta markaa taa hoosaad soo qabanaysa taa hoose bidixda aad soo qaban markaasaad midigta saari taa hoose bidixda ah iyaad midigta soo saari marka saasaad markaa odhan sidaa markaad tiraahdid igu dhegtay naam saasay markaa noqonaysa marka xaggii hoose bidixda markaad soo qabato iyaad iyadii xaggan sare soo saari markaad saa samaysa markaa tii sarraysayna way hooseysaa tii sar tii hooseysayna way sarraysaa wixii midigta saaraa bidix buu saaraya wixii eh, bidix saaraana midig buu saarayy marka waa hal marun maaha laba shaq marka u horraysumaad xaggaa hoose soo qabanaysa oo dhinacan kale soo saaraysaa tii kalena markaa toos bay u wareegaysaa dhinaca kale iyay tegeysa marka tan dambe tankiis baa la yidhaahdaa tankiis taa horena taxwiil baa la yidhaahdaa wa yuksiru wuxuu badin min adducaai ducadii iyo walistikfaari ilaahay inuu dembi dhaaf weydiisto ducadiiyo istikfaartuu badinaya maxaa yeelay dembi dhaafkoo ilaahay subxaanahu watacaala la weydiisto ayaa ilaahay cadaabta ku kor qaada ma kaana llahu muadibahum wahum yastairuun wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun dadku iyagoo ilaahay ilahay o noo dembi dhaaf ilahay o noo dembi dhaaf leh ilaahay ma cadaabo oo dembi dhaafka ilaahay la weydiistaa cadaabtay kor qaadaa abaartuna waa cadaab marka aayad suurad suuratu nuuxna waa tii ahayd faqultu istakfiruu rabakum inahu kaana gafaara yursil الsamaaa عalaykum midraara cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu baa mar baxay uu dadka istisqaa weydiinayayo kaana akaru ducaaihi istikfaar baaba ley ducadii ugu badnaydee cumar uu maalintaa akriyay ilahu noo dembi dhaaf bay ahayd haddii ilahay inoo dembi dhaafo inoo naxariisano roobkiibu inoo shub wa yugiru markaa wuxuu badini imaamku iyo dadka kaleba min adducaai ducadii iyo walistikfaari istikfaartii markaa dadka kale miyay ducaynayaan ha imaamku hadduu ducada la jahro iyagu aamiin bay odhanayaan hadduu hoos u ducaystana iyaguna maxay samaynayaan way ducaysanayaan qof waliba uu ducaynay markii imaamku uu la jahro ducadana aamiin baa la odhan markii codkiisa la maqli waayana qof waliba isaguna wuu ducaynay gacmahana kor baa loo qaadi laakiin sidii caadiga ahayd san loogu qaadi jiray la samayn maaye saasaa la odhanayaayo dhabarkii gacanta ayaa xagga cirka la marinayaa iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala laga rajaynayo inuu xaaladda bedelo wayadcuu qofku wuxuu ku ducayn biducaai rasuuli illaahi sala allahu alayh waala w ducadii nebiga wa huwa ducadaa nebigu waxa weeye allahuma ajcalhaa suqyaa raxmatin walaa tajcalhaa suqyaa cadaabi walaa maxqin walaa balaain walaa hadmin walaa araq allahuma clى الضiraabi wاlآakaami wmanaabit الshajari wbuطuuni اlأwdiyati allahuma xawaalayna walaa calayna allahuma asqinaa غayثa mugiiثa haniiئa mariiئa mariica saxا caama غadqa طبقا mujalila daئima ilى ywm الdiin اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكوه إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا دعاء دير imaam shaafici raximah llahu tacaala ayaa kitaabkiisa kusoo wariyey laba xadii laba sanadoo kala duwan buu kusoo kaga soo kala wariyey allahuma ajcalha ilaahayo waxaad ka yeeshaa markaa nusakda kitaabka qaar kamida un bay ku sugan tahay qaarna kuma sugna marka de waa yani waxa wya waan iska akriyaynaa maadaama ay nusakhdii qadiimkaayd qaarkood ku sugan tahay allahuma ajcalha ilaahayo waxaad ka dhigtaa suqyaa raxmatin waraab naxariiseed oo aadna waraabinayso roobka aad noo diinayso walaa tajcalha ilaahayow ka dhigin suqyaa cadaabin waraab cadaabeed ama roob cadaabeed ilahayow ha ka dhigin roobka aad no diinaysa dadka qaarkood baa roob lagu cadaabi oo uufaan lagu cadaabi marka ilaahayow mid naxariiseed nooga dhigo mid cadaab haka dhigin baal walaa maxqin mid markaa tirtirid nalagu tirtiro ilaahayow ka dhigin walaa balaain mid markaa nalagu ibtilaayo nalagu eh, musiibeeyo ilaahayow haka dhigin walaa hadmin mid marka waa weyaan dumineed oo wax dumiya ilaahayow haka dhigin walaa araqin mid markaa lagu qarqoomo isagana ilaahayow ka dhigin allahuma calى اdiraabi wاlaakaam wmanaabit الshajar wbuطuun اawdiya allahuma xawalna walaa calayna intaasi ducada iyada waxaa la akriyaa waa markii roobku uu ziyaado ee dhibaata inay timaado laga cabsado iyaa la akriyaya markii laga cabsado inay dhibaato roobkii uu sababo ayaa la akriyaya musanifku sidoo hadda usoo dhigay waxaad moodaa inuu leeyahay bilowgiiba waa lagu ducaynaya laakiin Eh, sidaasi ma aha ducadan waxaa la akriyayaa waa markii roobku intuu ziyaado laga cabsado inay dhibaata ka timaado ayaa waxaa la odhanayaa allahuma cala aldiraabi waalaakaami ilaahayow ku di'i roobka buuraha iyo taagaga ama lafaha adiraab waa jamcu darib sida fakid iyo katif iyo kabid o kale facil waa lafta yar ama eh, buurta yar wey buurta yar baa la yidhaahdaa darib jamceeduna waa dhiraar akaamtu iyadu waa lafaha mufradku waa akamaha lafta yaree dhagxaanta ahee taagan laftaa soomaaliga lagu yidhaaho lafta qaar ba malaha mooyi doonee meesha yaree taaganee dhagxaanta badan eh, yar eh, leh baa waaa la hadaa laf af soomaali markaa lafahaa yaryar baa af carabigana akama la yidhaahdo akamadii baa markaa jamceedu akam yahay iyadoo bilaata ah, sida tamratun iyo tamr iyo cinabatun iyo cinab akamatun jamceedii waa akam akamkii marka haddana la jamciyo iyaa wuxuu noqonayaa ikaam ikaamkiibaa haddana la jamcinayaayo wuxuu noqonayaa ukum sida kitaab iyo kutub ukumkiibaa haddana la jamciyo waa akaam marka waa jamci afraad weeyi kan waa jamci afraad oo akaam waa jamcu ukum sida cunuq iyo acnaaq oo kale ukumkuna wuxuu jamac u yahay ikaam sida kitaab iyo kutub ikaamkuna wuxuu jamac u yahay akam akam buu jamac u yahay akamkuna wuxuu jamc u yahay akamatun marka xabaddu waa maxay waa akamatu kuwii marka lasii jamciyey jamcii afraad wey imaam shaafici raximah llahu tacaala aakaamta muu warin isagu kuma jirto umka iyo mukhtasarka musani riwaayada imaamku wariyey allahuma cala dhiraab wamanaabit shajari ba isku xig wamanaabit shajari meelaha geedku ka baxayo ilaahay ku dii magaalada de waxba kama baxaan meelahaa markaa wax ka baxayaan ilaahayow ku dii roobka wa butuuni alawdiya iyo togaga ama dooxyada ilaahayow ku shub waa markii markaa roobku bato magaaladii dhibaata inuu keeno laga cabsado ama laga ashkatoodo laga cawdo yaa sidaa lagu ducaynaya taasi allaahuma xawaalayna baa waliba lasii raacin ilaahayow hareeraha yaga ku dii walaa calaynaa dushayada ilahu ku diinin allahuma isqinaa kaytan mukiitan iyadu intani waa markii markaa roob doontiba lagu ducayno allahuma asqinaa ilaahay na waraabi haytan roob mugiian noo gargaara haniian wanaagsan mariian aan markaa eh, dhibaata ka iman oo caaqibadiisu iyo cidhibtiisa dambe ay wanaagsanaato la mahadiyo haniian mid wanaagsan oo mariian la mahadiyo mariican oo markaa barwaaqo keena iyo wanaag iyo koboc saxan shubma caaman caam yeela dhulka hadaqan biyo badan abaqan dhulka daboole mujalilan daboola waa isku mid waa isku macndhowi dhulka daboolaya iyo taa caam yeelay daa'iman oo joogtaa ilaa yowmi ilaa qiyaamaha yani ilaahu roobka noo badi wey allaahuma asqina ilaahayowna waraabi alkayha roobka walaa tajcalnaa hanaga dhigin min alqaaniiina kuwa quustay naxariistaada ka quusta allahuma allahyow ina bilcibaadi addoomaha waxa ku sugan iyo walbilaadi dhulkaba min aljahdi rafaad waljuuci iyo gaajo wadanki iyo darxumo maa laa nashkuu waxaanaan uga ashkatoonaynin ilaa ilayka xaggaaga mooyaane waxa ilaahay nagu sugan addoommihii waxaa ku sugan addoommihii iyo dhulkiiba wax aanaan adiga mooyaane cid kale uga ashkatoonayn oo ah jahdi rafaad iyo gaajo iyo darxumo iyo cidhiiri marka de waa ilahay naga kor qaad adaanu kaaga cabanaynaa allahuma allahayow ambit lana zarca dalaga noo soo bixi waadira lana darca candhadana ilaahay noo darari yani waa xoolaha wanzil calaynaa ilaahayow noo di'i min barakaati samaa barakadii cirka waambit lanaa noo soo bixi min barakaati lardi barakadii dhulka wakshif canaa ilaahw naga kor qaad min albalaa'i dhibka maa laa yakshifuhu gayruka adiga mooyaane cid kale wax aanay faydaynin dhib aana adiga mooyaane cid kale faydayn ilaahw naga fay adiga mooyaane cid kaleo roobka na siin kartaa ma jirto cid kale noo naxariisan kartaa ma jirto oo abaartaa naga kor qaadi kartaaye ilahay naga kor qaad allahuma allahyow inaa nastafiruka dembi dhaaf baanu ku weydiisanaynaa inaka kunta afaaran waxaa tahay mid markaa dembi dhaaf badan faarsil isamaa calayna ilaahayow cirka noo sii daa oo noo soo dir midraaran isagoo a mid markaa shubmaya badan saas ayaa markaa lagu ducaynay wayaktasilu qofku wuu ku maydhan fi lwaadi togii ama dooxii idaa saala markuu soo rogmado wuu ku maydhan yani waa biyihii roobka markii roobkii ilaahay shubo roobkii inuu qofku jirkiisa gaadhsiiyo oo uu kuba maydho ama ku weysaysto iyaa wanaagsan oo sunno ah inuu jirkiisa gaadhsiiyo ayaa muhiima hadduu wada gaadhsiiyo ku maydho waa sidii fiicnayd hadduu ku maydho ku weysaystana kaba sii fiican bay culimmadu yidhaahdeen haddaanu ku maydhanayna ha ku weysaysto wayusabixu qofku subaan ilaahay buu u tasbiixsani liracdi onkodka awgii walbari iyo hilaacaba markii uu onkodka maqlo ama hilaaca uu arko ilaahay buu subxaanahu watacaala u tasbiixsan subxaana aladii yusabixu racdu bixamdihi wlmalaaikau min khiifatih ayaa markaa waxa weeyaan u odhan waxa weeyaan subxaana allah hadduu yihahdana waa ugu xasilaysa saasoo kale hilaaciina isagana ilaahay subxaanahu wa tacala ayuu u tasbiixsan markii uu maqlo hada wa sal llah markii eh, uu arko hada wa sala اllah waslm alى nabiyina mxamed wallah aclam